بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بيننا آيات اللحدا إيا أفر إلى آيات تضباطا إيا سيدين سورة آل عمران آيات دهر وحي أهيد wafdigii reer najraan yaa nabiga kula murmeen waxay yidhaahdeen nabiy ciise waa ilaah bay yidhahdeen miyaad aragtay bay yidhaheen wax aabba aan lahayn oo isaga aan ahayn markaasaa l nabi aadan baabakana oo ka sii cajab badan markaa nasaaradu way kala baxeen oo qaar waxay yidhaahdeen waa ina ilaahay oo waa kelimo isagaa ku afuufay maryamo waa ina ilaahay wiilna waxay dhiheen kuwana waaba ilaah bay yidhaahdeen kuwana waxay dhiheen waa ilaahay saddex buu ka kooban yahay saddex aqnoom wax la yidhaah oo qayb laahuuda oo ilaahnimaah iyo qayb naasuuda oo bani aadamnimo ah ku jirta bay yidhahdeen markaa murankaasay keeneen marka alla wuxuu leeyahay faman xaaja qof xaajaka qofkii kugula murma fiihi fii ciisa ciise xaaladiisa iyo sifadiisa qofkii kugula murma min bacdi maa jaaka min alcilmi inta cilmigu ku yimid kadib faqul tacaalow nadcu abnaana waanaakum aynu rask caruurteennii iyo nafteenna u yeedhno oo uma nabtahil aan alla barino habaaro fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin qiso dhaba weeye markaa marka meeshan waxaynu ka bilaabayna qul waxaa tidhaa yaa ahl kitaabi ahlu kitaabkiiow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin hal kelima u kaalaya sawaain u siman kelimadu baynana wa baynakum anaga idinka dhexdooda kelimadaasi waa maxay anlaa nacbuda inaynaan caabudin ila allaha alla mooye walaa nushrika aynaan u shariig gelin bihi shan shayna inaan ula shariig yeelin walaa yatakida una ka yeelanin bacdunaa qaarkeen bacdan qaarka kale arbaaba rabiyaalo uu ka amar qaatuu caabudo aynan ka yeelanin min duuni illaahi alla kayrkii fain tawallow hadday jeetadaan markaad saa ku tidhaahdo faquuluu waxaad tidhaahdaan haddaad nebi maxamed iyo asxaabtiis yihiin ishhaduu qira qoladana diidaye bianna anagu muslimuuna baanu idinlama mid ma nihin ehlukitaabka waa dacwo ayadan waa dacwo qofku markuu daaci yahay qofka uu u yeedhayo inuu iska sarraysiiyo ma aha aynu isku mid noqono buu ugu yeedhi war aan islaam wada noqono aan xaqa wada waxaysan hadduu aniga isoo raaca xogay xanaaq baa gelaya waa dacwo aayadan marka dadka loo yeedhayo inaad inuu kula siman yahay oo walaalkaa yahay baa la tusaaleynaya midda kale wuxuu nabigu u sheegay inuuna aniga icaabuda lahayn ee aynu alla wada caabudna kaliya leeyahay dacwadaa sidaas marka hadday diidaan nabadgeliyo wey ishadu baan annagu muslimiin baan idinka idinla mid ma nihin nabadgeliyo qalinka u taag qul waxaad ku tii marka dacwada sidaasaa loo fidin markaad qole u dacweynayso walaalle kaale aynu qur wada qaadano aan masaajidka wada tagno aan xaqa wada aamino aan ilaah wada caabudno yaad ku dhihi laakiin kaale aniga iraaca idin hogaamine uu ka yar xanaaqi ruuxii qul waxaa tidhaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabkiyow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin hal kelimo waa kelimatu laa ilaaha ila allah sawaain u siman baynanaa wa baynakum annagii idinka u siman kelimadu kelimadaasi waa maxay carabiga jumlooyin fara badan baa kelimo la yidhaah afdalu kelimatin ana qultu wanabiyuuna kelimatu laa ilaha illa allah waa jumladan marka meeshan waa jumladan waxaa la sheegaya hal kelima ma idinku yeedha allaa nacbuda inaynaan caabudin ila allah alle mooye bas walaa nushrika aynaan u shariig yeelin bihi alle fi lcibaadati cibaadada shay-an shayna aynaan la wadaajinin walaa yatakida uuna ka yeelin bacdunaa qaarkeen bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaalo uu caabudo min duuni illaahi alla keyrki ilan qolada nasaarada yahuuddu yahuuddu weliba waa sidaa isuma sii xurmaysee nasaaradu culimadoodiiba ittakhaduu axbaarahum wa rubaanahum cadi binu xaatiman weli muslimiin baa yidhi lama caabuda yaa rasuulallah markaasuu yidhi waxay xalaaleeyaan sow kuma raacaan waay xaramay kuma raa tilka cibaadatuhum bu tilka cibaadatu marka qofka ilaahba haddaadan dhihin laakiin uu fikrad isagu wata kugu hogaamiyo aad ka ilaah dhigata kelimadan waa kelimadii nabiyullaahi maxamed adeerkii abu aalib binu cabdimualib oo difaaci jiray nabiga nabiga isagoo isagoo uurka ku jira dhowr bilood buu aabihii dhintay madiinu ku dhintay afar bilood afar sano isagoo jirana hooyadii baa dhimatay labiyo toban sano isagoo ku jirana awowgii cabdimualib baa dhintay markaa dambe waxaa kafaalo qaaday abuaalib abuaalib markuu dhimanayy yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatun uxaaju bihaa cinda allah buy adeer bal waxaa tidhaa laa ilaaha ila allah alla agtiisa aan kuugu dacwoode bal dheh buy markaasuru waan garanu xaq yahay waxaa ag fadhiya abujahliyo atarqabu can millati cabdimualib cabdiml diintiisma ka teg wuxuu ku dhintay abu aalib huwa calaa diini cabdimualib ku dhintay yuu ku dhintay nin baa qoray daxlaani la yidhaahdo oo aada u cajo badanoo u been abuur badan asna almaaalib fii islaami abi aalib marka allaa nacbuda ila lah waa kelimada ah uu nabiyulaahi maxamed adeerka ugu yeedhayo anigu idinkama sarreeyo xagga ilaahnimo idinkama sarreeyo caabudi maysaane aan isku si wax u caabudno jeestaan faquuluu waxaad ku tidhaahdaan ishhaduu markhaati ka noqda biannaa anagu muslimuuna inaanu nahay kelimadaas waa ina kala geeya wey isma raacna wey yaa ahla kitaab ehlu kitaabo lima tuxaajuuna maxaad ugu murmaysaan fii ibraahiima ibraahim maxaad ugu murmaysaan iyo maakii wamaa unzila lamaba soo wamaa unzilat tawraat towrad lama soo dejinin iyo walinjiilu injiil ilaa min bacdihi intii isaga ka dambaysay mooyaane falaa tacqiluuna maweydan waxba garanay yahuudi waxay yidhaaheen ibraahim yahuud buu ahaa nasaarana waxay yidhaahdeen ibraahim nasaaru ahaa oo diintiisiina waanu haysanaa kolkaasaa la yidhi ma ruuxaad kaga marmaysaan tawreedda iyo injiiliba intii ka dambaysay bay soo degeen madoqomaadki goormu yahuudiya nasaaro noqday maxaad ugu murmaysaan ibraahim saasuu aha ibraahim xaniifan musliman buu ahaa maahay waxaad sheegaysaan yahuudiya nasaar midna ma aha waa been bay sheegeen iska been abuurteen oo diintii nebi ibraahim baan haysanaayo yahuudnimadii iyo nasaarada yuu ahaabayni hadda qolo walba gooniday u leedahay iyagu isma waafaqsanaa yaa ahla kitaabi ehlu kitaabo lima tuxaajuuna maxaad ugu murmaysaan fii ibraahima ibraahim xaqiisa maxaad ugu murmaysaan ood u leedihiin waa yahuud iyo waa nasaara walxaal maa unzilad aan la soo dejina atawraatu tawraadii walinjiilu ilaa min bacdi isaga dabadi mooyaane goormuu yahuudiya nasaar noqday wuuba ka horreeyey falaa taaqiluuna waxba miyaydaan fahamsanayn waxba miyaydaan garanayn haa antum idinku haaulaa iyo haaulaai kuwaasow xaajajtum aada kuba murantaan fii shay dhexdii lakum idinkai usugnaad bihi sheega cilmin ogaan falima tuxaajuuna maxaad ugu murmaysaan fii shay laysa lakum uuna idiin sugnaani bihi sheega cilmin cilmi wallaahu alla yaclamu wuxuu og yahay xaqiiqaduu og yahay idinku laa taclamuun ma ogidin bal waxaan hadda idin hor yaalla iyo diintan iyo tawreedan aad haysataan iyo nabiyullaahi maxamedkan idinla jooga iyo aadba ku murantaan nabi maxamed nabi ma ahi iyo waa sidaas iyo wax doonta kuba murmaba waxaydaan ogeynba oo idinka horreeyey maxaad ugu murmaysaa ilaan waxa ku hortaagan baa laga murmi karaa wax laga sheegi kara laakiin wax kaa horreeyey waxba lagama sheegi karo haa antum idinku haaulaai haadu waa tambiih haa antum idinku haaulaai iyo haaulaai kuwaasow yahuud iyo ahow xaajajtum aada kuba murantaan fii maa shay laysa fii maa shay dhexdii lakum idinka isugnaada bihi sheega cilmin ogaan ood wax ka ogtihiin oo waxyaabaan hadda idin hor yaallaa falima tuxaajuuna maxaad ugu murmaysaan fii maa shay laysa lakum idin sugnaa bihi sheega cilmin ogaan maxaaba keenitaa waxaydaan ogeynba waa mala awaan wallaahu alla yaclamu wuu og yahay waantum idinku laa taclamuuna waxba ma ogdin allahi xaqiiqada ogaa sidanuu leeyahay ma kaana ibraahiimu ibraahim ma ahayn yahuudiyan yahuud ma ahayn walaa nasraaniya nasraanina ma ahayn walaakin kaana wuxuu ahaa xaniifan xaq raace baadilka leexda musliman oo muslima alle u hogaansamay wamaa kaana mana ahayn min almushrikiina mushrikiinta ka mid ma ahayn aayadaa dambe wamaa kaana min almushrikiina waxay tilmaamaysaa yahuudiya iyo iyo iyo nasaaradu waa gaalo hade waa mushrikiin marka nebi ibraahim yahuud nasaaro midna ma ahayn maxaa yeelay mushrik ma ahayn labadaa qolo ninkii kamid ihi waa mushrig wey marka maxaa nebi ibraahim meesha keenay maa kaana ma ahayn ibraahiimu ibraahim yahuudiyan yahuud ma ahayn walaa nasraaniya nasraanina ma ahayn walaakin kaana wuxuu ahaa xaniifan xaq raace musliman oo muslim u ahaa wamaa kaana min almushrikiina mushrikiintana kamid ma ahayn marka yahuudi iyo nasaaraay sidaa ibraahim u ogaada wey masalada kalea loo raaciyo waxaa la yidhi ina awla naasi dadka ka ugu xiga ugu awleysan biibraahiima ibraahim laladiina kuwa itabacuuhu raacay iyo haada nabiyu nabigan maxamed dadka kuwa ugu xiga ee diintiisa haystaa waa kuwii raacay iyo nabiyulaahi maxamed iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey nabiyulaahi maxamed wallaahu allana waliyulmuminiina muminiinta maamulahooda weyn muminiinta u gargaarahooda weyn allah subxaana wa tacaala marka yahuudiya nasaar waxaa laleeyahay idinku nebi ibraahim diintiisa ma haysataan umana xigtaan nabiylahi maxamed iyo cidda raacday baa uigta iyo ciddii berigaa raacday ina awlanaasi dadka kaga u ooleysan ugu xiga sokeeyanimo biibraahiima ibraahim laladiina kuwa itabuucuu raacay waktigiisii iyo intii ka dambeysay iyo wahaada nabiyu nabigan maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo nabiyullaahi maxamed raacay nebi ibraahim diintiisa kuwa haysta ugu xigaay waa kuwa wallaahu allana weliyulmuminiina muminiinta ka maamule weeyaan lafdigan weli ah weliyun waa faciilun oo bimacnaa faacila waa qariib ila allah qofku weli wuxuu ku noqon allah weliyulmuminiina muminiinta ka u gargaaro wey adna weli alla waxaad ku noqon waxaa weeye qariibun ila allah biaaca laa ilaaha ila allah muxamedun rasulla markuu yidhahdo waa weli qofkii alluu usoo dhowaaday qofba qofku ka daaca badan yahay yuu ka welisan yahay waddad waxay jecel yihiin daa'ifatun qolo oo min ahli ahlilkitaabi ehlukitaabka ka midihi low yudiluunakum hadday idin lumin lahaayeen yacni idlaalakum bay jecel yihiin lowdu waa masdariya wamaa yudiluuna mana luminayaan isku dayga ay isku dayeen ilaa anfusahum naftooda mooyee wax lumintaasi dhibaatada iyagunbay haysataa wamaa yashcuruuna mana oga in dalaalka iyo dhibaatadu iyaga dib ugu soo noqon waxaa weeye qolo saxaabo ahoo xudayfa binulyamaani ay ka mid yihiin oo saxaabo ah macaad binu jabalna inuu ka mid ahaa baan u malay yay kuwa isku dayeen inay wax u sheegaan nia diinta iyadaa xaqaho sidan weeye oo soo raaca iyagoon weli u jawaabin kolleyba xaq bay ugu jawaabi lahayn oo way lahayn yaa ayaddano dusha ka fuusha marka gaaladu waxay isku dayayaan inay idin gaaleeyaan hadda mustashriqiinta iyo munasiriinta kuwa dadka inay nasaareeyaan doonayaan iyo kuwa bariga waa reer muslaamkay u jeedaan inay gaaleeyaan doonayaan intaasoo hay-adood kumaan kun boqolaal kunoo hay-adood oo dadka islaamka diinta laga saaray nin qaysaa wuxuu yidhi dadka diinta ha soo gelinina diinta masiixiga waad sharifteen haddaad diinta soo gelisaan ka saara diintooda laakiin tan iyana soo gelin wadda daaifatu qolo waxay jecel yihiin oo min min ahlilkitaabi ahlilkitaabka yihiin low yudiluunakum hadday idin lumin lahaayeen idlaalakum wey lowdu masariyaa la yidhaha wamaa yudiluuna mana luminayaan ilaa anfusahum naftooda mooye oo wixii dhibahe ka yimaada lumintaa ay isku dayeen iyagu dib ugu noqon iyagaa lunsan waa yashcuruuna mana oga in xaaladdu iyaga dib ugu noqon yaa ahlalkitaabi ehlu kitaabkiyo lima takfuruuna maxaad uga gaalowdeen aayaddu mudaaric baa la cabira waktigaa la biaayaatiillaahi ilaahay aayadihiisa wa antum idinkuna tashhaduuna aada ogtihiin nabiyullaahi maxamed inuu xaq yahay baad ogtihiin towreed iyo injiil baa qoraya sifadiisii oo kaamila iyo qur-aankiisu sifaduu yahay idinkoo sidaa u og gaalnimada maxaad maxaad uga gaalowdeen marka yahuud iyo nasaaradu waa kalaba yahuuddu waa mucaanidiin xaqa way ogyihiin waa mucaanidiin nasaaraduse waa jaahiliino ninkii ahaa eh, saddex boqoloo sano yayna diinta injiili muxaraf ahayn oo lagu dhaqmi jiray markaa ninkii bukhtinasar ahaa yaa ku soo duulay oo yahuudi iyo baabi'iyey nin boolis la yidhaah yaa yimid oo oo yunaani ah gari qoladan la yidhaahda diintii nasaaradu qaatay ninkaasaa saddex boqol oo qays buu isugu yeedhay cod baa loo qaaday waxay diin ka dhigan lahaayeen sidii loo batay buu diin ka dhig diintuna waa diin cod loo qaaday markaasuu sanad walba wax ku soo kordhinaya ninkaasaa lumiye marka yaa ahlalkitaabi ehlu kitaabkiio lima takfuruuna maxaad uga gaalowdeen ood u diideen biaayaatillaahi ilaahay aayadihiisa waantum idinkuna tashhaduuna aada qiraysaan oo ogtihiin yaa ahlalkitaab waa lala hadlayaa garo lima talbisuuna alxaqa xagga ma xaqa maxaad ugu khaldaysaan oo u dhexgelinaysaan bilbaaili baail oo wataktumuna alxaqa xaqii aada u qarinaysaan saafiga waantum idinkuna taclamuuna xaqa aada ogtihiin xaq iyo baadilkii maxaad isugu darteenood xaqa u qariseen ilaa xaq iyo baadilka haddayna isku darin xaqa way qariyeen markay xaq iyo baadilka isku dhex sheegeen oo yahuuddu bilmatal waxay leeyihiin dadka gaarkaa ah waxay u sheegi iyaga dhexdooda markay joogaan warinkanu de waa nabigii la sheegi jiray yahuuddu waxay usoo degeen madiina nabiga bixi doona yaynu raaci doonaa bay usoo degeen markuu baxayna way diideen waanu hubnaa bay inuu nebi yahay iyo dadka kale ku war xaqi iyo baadilki intaa isku darteen yaad xaqii qariseen baa layd yaad saafi a sheegtaan baa la rabay yaa ahlalkitaab ahlukitaabkiio lima talbisuuna alxaqa xaqa maxaad ugu khaladeen ugu khaladeen bilbaadili baadilka oo isugu dhex darteen ood xaqa gooni ugu sheegi weydeen wataktumuna alxaqa xaqii aada qariseen waantum idinkuna taclamuuna xaqa aada ogtihiin wa qaalat waxay tihi daa'ifatun qolo min ahlilkitaabiihi aaminuu rumeeya biladii kii unzila lagu soo dejiyey cala aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo nebi maxamed raacay wajha nahaari maalinta awalkeeda wakfuruu ka gaalooba aakhirahu maanta aakhirkeeda ka gaalooba lacallahum yarjicuuna inay ka noqdaan ila inaga diin bayna tuusan yihiin waxay yidhaheen niska hore intaynu salaada subaxiyo la tukano oo wax islaama muujisano niska dambena aan ka baxno diintaynu diin ma aan idhaahno si ay iyagu u yidhaahdeen war kuwaasaa inaga cilmi roone diintan ceeb bay ku arkeen oo saasay uga naqdeen siay u yidhaahdeen diintan ceeb ilen ruuxa cilmiga loo malaynayo dadka wuu lumiyaa inta badan ruuxa cilmiga loo malaynayo waa wadaad baa noo xadiiseeye oo kale intuu carabi ku hadlay yuu wadaad baa noo xadiiseeyey carabiguuna ku hadlay caadi ah. waa khatar marka ruuxa adigu cilmi aada u malaynayso wuu ku karaa waxbuu lumin karaa ruuxaad cilmi u malaynayso hadda inagoo kale waxaynala gudboon nin hadduu cilmi sheego ha diidin oo ha ka boodin hana durbaba ha raacin isaga la sheekayso oo bal daliilkuu keenay iyo meeshuu u saaro inuu dadweynaha ka mid yahay kala hubso allah wuxuu leeyahay qaala aaifatu qolo waxay tihi min ahli ahlilkitaabi ah aaminuu rumeeya biladii kii unzila lagu dejiyey cala ladiina kuwii aamanuu muminuun wajanahaari maalinta awalkeeda oo subaxa iyo aynu la tukanno wakfuruu gaalooba ka gaalooba aakhirahu sanad maalinta akhirka lacalahum yarjicuun si ay u noqdaan oo u yidhaahdeen nimankan ay naga cilmi roone dee diintii ceeb bay ku arkeen walaa tu'minuu ha rumaynina iyagaa is yidhi liman mooye tabica raaci diintiin ha run sheegina wey run ha u inuu nebiyullaahi xaq yahay nin inaga ina raacsan mooye ha sheegina qul waxaa tidhaa ina alhudaa hanuunku huda allah alla hanuunkiisa wey ma haysaan intaa yari allah baa kusoo dhex dare hadalkoodii wakaa walaa tu'minuu ha u rumaynina ilaa liman mooye tabica raacay diinakum diintiina si aan loo siinin axadun axad mila maa uutiitum wixii laydin siiyey aw yuxaajuukum ayna idinkula idinku markhaati kicin cinda rabbikum rabbigiin agta macnaha waxaa macnaha ku jira waxaa weeye ruuxna run ha u sheegin oo aan inaga ina raacsan nabiy llahi maxamed xaq weeye hadhihina si aynu ugu ayna inaga inoola sinmin oo waxa la ina siiye wax lamida ayna uhelin haddaynu nidhaa diintaasu waa xaq nimaan inaga ahayn aanu sheegno inaga ilamid noqonaya wixii la ina baa la siin marka laba isbarbartaa layn noqonaynaa marka waxbaa u daahiri ha u daahirin inay leeyihiin walaa ha u sheegina ilaa liman mooye tabica raacay diinakum oo diintiina raacay oo maxamed xaq weeye hadhihina qul waxaad ku tiraa ina alhudaa hanuunkudalahi waa ilaahay hanuunkiisa wey ka idinkuma haysaan maxay sidaa uleeyihiin walaa tumin ilaa mid an yutaa lianlaa yutaa si loo siinin oyna ugu daahirin axadun axad mil maa utiitum wixii laydin siiyey aw yuxaajuukum ayna idinkula murmin idinkula doodin cinda rabbikum oo qiyaamaha markii la tago ayna dihin yaa allah way ogaayeene ukasbay udiidan ayna idin dhihin waxay la tahay qarintan ay qarinayaan inay wax u tari haddaynu u sheegno dadka qiyaamaha inaga garheli bay yidhaahdeen oo way ogaan bay dhihi laakiin aan qarino si ayna qiyaamaha inaan ugu fashilmin ama dadku inoola silminoo waxa la ina siiyey ruuxna aan loo siinin qul waxaa tidhaah ina alfadla fadliga iyo nicmadu iyo wanaagu biyadillaah alla gacantiisu ku jira yutiihi wuu siiyaa man yashaau qofkuu doono wallaahu alla waasicun fadluhu fadligiisii khayraatiisu ku balaaran yahay wey caliimun oo og wey marka iyagu hadalkiina si kasta isku daya wax kasta yahuuday sameeye iyo ahlu kitaabowo fadliga allah baa hayo ninku doono idinku mana haysaan umana diidi kartaan baa laleeyahy qul waxaa tidhaa ina alfadla khayrka iyo wanaagu biyadillaah alla gacantiisu ku jiraa yutiihi wuu siiyaa man yashaa doono wallaahu alla waasicun fadluhu fadligiisu kuwan yahay wey caliimna og yadaa aan sheegay ee carabiga ayaan af soomaaliga aan idhi qur ku taal ka anigu ma dhihin halkaasay ku taalla marka yadaasu waa yad alla leeyahay inaan garanayn laakiin yaa ku qaadi xaggee ku celin sideed u noolaan haddaad yadan fasirto oo dhinac kale u fasirto magac kale ila sidan buu nabigu inagu soo gaarsiiyey yakhtasu alla wuxuu ku khaaseelaa biraxmati raxmadiisa man yashaa qofkuu doono sida nabiy llaahi maxamed oo kale uu nabinimadii ku khaaseelay aakhiru nabuwa uu ku khaaseelay yakhtasu wuxuu ku khaaseelaa biraxmatihi raxmadiisa ma yashaa qofkuu doono sida nebi maxamed nabinimada sida saxaabadiisu ay u rumeeyeen oo yahuudi u rumayn waayeen wallaahu allana dulfadli fadli ku saaxiiba wey fadliga alcadiimi ee weynaa ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa iyo nicmadiisa barwaaqadiisu waa wax aada u weyn wamin ahlilkitaab ahlukitaabka waxaa ka mida man dad baa ka mid a intamanu haddaad u aaminto biqidaarin xoolo badan dhowr yuadihii u gudan ilayka xaggaaga oon waxba ka khayaanayn hoola aad u badan haddaad u dhibato sida cabdullaahi binu salaam oo kale wa minhu ehlu kitaabka waxaa kamida mid a ma dad baa ka mid u aaminto bidinaarin hala shilina laa yuadihii aan gudaynin ilayka xaggaaga oo kuu dhiibaynin ilaa maa dumta intaad daa'imta mooye qaa'iman caleyh dul taagan inta aad leedaha war waxayga isiin mooyaane daad ka dhaqaaqo geedkaad daba marto ood ku soo noqoto waxba kaama hayo kudhay gudiin qaarna khayraad bay qabaanoo xoolo dhan oo dhowr iyo toban kun oo rodola oo dahaba haddaad u dhiibto wuu kuu haynun ammaanadii wuu kuu gudun eelu kitaabka ka mid marka qayb fiican baa jirta nabigu calayhi salaatu wasallam intuu joogay wax yahuudahoo muslimay dhowr dadaan toban dhannayn baa la sheegay wax yahuudahoo muslimay laakiin nasaaradu way muslimi jireen nasaaradu way muslimi jireen wa min ahli lkitaabi ahlikitaabka waxaa ka mid a ah. man dad baa ka mid a ah biqindaarin xoolo badan dhowr iyo toban kun oo rodol yu-addihi gudan oo kuu dhiibi ilayka xaggaaga oo kugu simi wamin waxaa ka mid a man baa ka mida inta amanu haddii aad u aaminto bidinaarin hal shilina laa yu-addihi aan gudanaynin shilinka ilayka xaggaaga oon kuu dhiibaynin ilaa maa dumta intaad daa'imsan tahay qaaiman kii tagacday dushiisa maxaa ugu wacan oyna xaqaa u dhiibaynin daalika xaq diidadaasi ayna xoolihii loo aamina dhiibaynin biannahum iyagu qaaluu waxay dhiheen laysa calaynaa dushayada ma aha wax dembi ah dushayada maaha filumiyiina fii maalilummiyiina dadka carabta amaalkooda sabiilun wax wado oo dembihi nama soo gasho marka way ka cuni jireenoo rishwo cilmi bay u malayn jireenoo hadday cilmi u sheegaan waxoogay bay ka qaadan jireen way gunayn jireen culibanimo iyo wadaadnimay wax kaga qaadan jireen marka waxay aaminsan yihiin xoolaha carabta ay ka qaadanayaani inay xalaal yihiin bay aaminsan yihiin oo carabtu wax dadaba ayna ahayn bay la tahay allah wuxuu leeyahay qaaludalika xaq is-ilaalinta xaq iska ilaalin laaantaasi aantaasi biannahum bisababi annahum qaaluu waxay yidhaahdeen laysa ma ahnin calaynaa dushayada filummiyiina kuwa carabta ah oo aflaawayaasho waxba qori aqooni sabiilun wado dembi ah wada min adunuub wax wadoona soo gashaa ma jiro wayaquuluuna waxay leeyihiin cala allahi alla dushiisa alkadiba been bay ku been yaquuluuna way ku been abuuran cadaadaasaa ku tusin yaftaruuna cala allah fayaquuluuna daan ka dhigan yaquuluuna waxay alla ku duleeyihiin oo ku been abuuranayaan cala allahi alle alkadiba been wahum iyaguna yaclamuuna way ogyihiin inay beenaalayaal yihiin way ogyihiin danahooda ay raacanayaan oo haddii culimonimadan iyo ahay xaqa caddeeyaan waxaa ka guura culimonimadu xaggaasaa la raaci wey waa sidii ninkii ahaa cabdullahi bin abi bin markuu nabigu madiine tegey isagoo reer aws iyo khasrad ay boqornimo u caleema saareen yuu tegey markuu nebigu yimid xaggana loo wada leexday xiqdiga halkaasuu ka qaaday bala sidaa ay sheegeen ma ahe oo umiyiinta xoolahoodu xalaalu ma ahe man awfaa qofkii oofiye bicahdihi alla ballantiisa oofiya oo ah alla ballantiisu in islaamka lagu dhaqmo oo xaqa la ilaaliyo oo wataqaa rabbigii ka baqa fa in allaha la yuxibu lmutaqiina mutaqiintu jecel sidaa iyagu ay sheegeen ma aha iyagu maadaama ayna mutaqiin ahayn alla waa u yahay ee waxaa alla raalli ka yahay sida ay sheegeen ma aho xoolahu waa ka xaaraam ee xalaalu ma aha alla wuxuu raalli ka yahay oo aan dembi dushiisa saarayn qofkii alla ballantiisa ofiye wey balaa sidaa ma aha ay sheegeen oo iyaga inaan dembi ka haysanin xoolaha umiyiinta ma aha waa dembiilayaan eman oofaa qofkii oofiye bicahdii ballantii uu alla la galay ballantii uu dadka la galay wataqaa rabbahu rabbigii ka baqa fa in allaha alla yuxibu lmutaqiina mutaqiintuu jecel yahay fa in allaha yuxibuhu hadda carabiyada markii la ego waa meel dameer almutaqiinadu waa meel dameer fa in allaha yuxibuhu daahir baa la keenay waxaa lagu jeclaaday inuu taqwada yahay baa bicahdilaahi alla ballantiisa iyo waaymaanihim dhaartooda amanan wax yar amanan lacag qaliilan oo yar ulaaika kuwaasi laa khalaaqa nasiib uma sugna lahum iyaga fi laakhirati aakhira nasiib kuma leh nasiib khayraada kuma leh walaa yukallimuhum ullah alla lama hadlo takliima raxma hadal raxmadeed hadal canaani iyo ciqaaba waa lagula hadlay walaa yandur ilayhim ma eego alle nadra ciqaab waa la eegi yowma alqiyaamati qiyaamyomkiisa walaa yuzakiihim alla ma dahiro oo uma dembi dhaafo walahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab aliimun xanuujiya mulimun xanuujiya kuwa ballantooda hadda yahuud keliya ma aha ballanti dhaartoodii waxay ku dhaarteen been bay ku dhaarteen waxoogay bay doonayaan inay ku qaataan ballantii ay alla la galeen ama dadka la galeen way ka baxeen iyagoo waxooga yaroo guna a raba way ka baxeen kuwa noocaasi qiyaamaha heerkaasi taagan yihiin ina aladiina kuwa yashtaruuna ku iibsaday bicahdihim ballantoodii wa aymaanihim dhaartoodii samanan lacag qaliilan oo yar oo meeshay dhaartii ka oofin lahaayeen been ku dhaarto dhaartii ka baxay meeshay ballantii oofin lahaayeen waxooga yar dhaafsaday ulaaika kuwa laa khalaaqa nasiib lahum uma sugnaan filaakhirati aakhiro walaa yukallimuhum allah alla la hadli maayo takliima raxma hadal raxmadeed hadal cadaab baa lagula hadlay walaa yanduru ilayhim alla eegi maayo nadara raxma nadara ciqaab baa yaa la eegayaa yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa walaa yuzakiihim alla ahiri maayo oo dembigooda dhaafi maayo walow maxau ahaaday cadaabun cadaab aliimun mulimun xanoojiya waina minhum ina minhum waxaa ka mid a ah ehlu kitaabka la fariiqan qolo yalwuuna leexinaya alsinatahum carabkooda ku leexin bilkitaabi kitaab ku leexin oo siduu ahaa si aan ahayn u fasiri litaxsabuuhu dadka dhegaysanayo inaad u malaysaan min alkitaabi kitaabkii dhabtaa inuu yahay wamaa huwa ma aha min alkitaabi kitaabkiina ka mid maaha wayaquuluuna waxay dii huwa waxan aanu anagu gacantayada ku qoray min cindi illaahi alla xaggiisu ka yimid wamaa huwa mana aha min cindi wamaa huwa maaha min cindi illaahi alla xaggiisa kama aha wayaquuluuna waxay dhihi ay ku been abuuri cala allahi alla alkiidba been wahum yaclamuuna wa ogyihiin meeshan waxaa weeye dadka culimada ah dhibka ugu weyn meeshan uu ka haystaa ninbaa kitaabu isagu yaqaan kitaabbuu iska qoran fikradiisa ah markaasuu dadka ugu sheegi waxaan inuu diin yahay uu dadka ugu sheegi waagii hore waxaan ku fasiri jirnay qardhaasta qardhaasta ninbaa intuu qoro waa xaq oo waxa wey intuu qoro dadka ugu sheegi inay xaq tahay diin tahay qardhaastu waagii hore yaryaray saasaan dhihi jiray hadda ahaana mooy marka waxa weeye qolada dhehdo kitaabka carabkooday ku leexin masale ee meeshii xaqii kalaamkii meeshuu ahaa meelaan hayn ku fasirayaan waa sida bidcada oo kaleo intay wax caqiideeyaan yay daliil u raadin markaasay leeyihiin qur-aankiibaaba sidan yidhi yay ku wixii ay qoreen ee iyagu hindiseen bay ku sheegayaan kitaab alleh waa kitaabka xagga allu ka yimid bay wa ina minhum ehlu kitaabka waxaa kamida lafariiqan qolaa kamida la fariiqan qolaa kamida yal wuuna leexiyey alsinatahum carabkooda bilkitaabi ku leexiyey oo siduu ahaa si aan ahayn u fasiray litaxsabuuhu inaad u malaysaan darteed min alkitaabi intuu soo qoray buu waa kande waa diintii waatan wamaa huwa ma aha min alkitaabi kitaabkana ka mid maaha wayaquuluuna waxay odhanayaan huwa waxaanu min cindi ilahi alla aggiisu waxaan aanu qoray alla xaggiisu ka yimid wamaa huwa ma aha min cindi illahi qoreen wayaquuluuna waxay bay ku been abuuran calallaahi alle alkadiba been wahum iyaguna yaclamuuna way ogyihiin inay beenaalayaal yihiin bidcanimadun waa khatar weeye wallahu subxaana wataala alam